raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiibyaal idilkiin meel walba oad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiibayaal waa barqa axada ah. taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa qodobada barnaamijka ogaal haddii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya colaad weli ka taagan magaalada laascaanood iyo xarunta gobolka sool iyo wararkii u dambeeyey oo aad ku ogaan doontaan barnaamijka ogaal ciidanka booliiska soomaaliya oo sheegay inay toogteen nin ka tirsan al-shabaab oo doonayay meel u dhow isgoyska xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim inuu ku toogto askari ka tirsan ciidanka dowladda maamulka koonfur galbeed oo sheegay in dhowaan ay bilaabayaan howlgallo xooggan oo ka dhan ah ururka al-shabaab kaas oo ku wajahan deegaana ka tirsan gobolka bay qodobada kale oo barnaamijka ogaal aad ku ogaan doontaan waxaa ka mid noqonaya dhulgariirka ku dhuftay dalalka turkiya iyo siiriya oo ay sii korortay tirada dhimashada konton kun oo qof ayay ku sii dhowdahay tirada dhimashadu dad shacabahna waxaa lagu dilay dalka geni kongari qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ogaal wixii war inagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirnana qayb ayay ka noqon doonaan waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna xubnihii joogtadaha oo aad barnaamijka kaga barateen ee u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijkeenna ogaan laba xumaantiyo sidacaadi ku noola aad ku noolaan aba xumaantiyo islecaad ku noolaawaaya saaxibyaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal baeegeeeeekataakataakata qashinka jidka waalay ummadda u dhexeeya kadaa qashinka ku shubayso maxaa kaa galay adima ku hoyda walaali miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iyo iimaan ma leedahay waayaha dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal aynu ah, ku bilownay barnaamijka oga laascaanood gorob gobolka sool ayaan aadaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada laascaanood hadaynu ku bilaawno colaad ayaa weli ka taagan magaalada aasin ka badan laba toddobaad maalintii afariyo tobanaad ayuu dagaalku galay weli waxaas hor fadhiya dhinacyada ku dagaalamaya ee ciidanka dadka deegaanka ee hubeysan iyo sidoo kale ciidanka somalilan khasaare xoogan ayaa jira dadkii ugu badnaa magaaladaas waa ay ka barakaceen waxaa lasoo wariyey saacadihii dambe ilaa iyo xalay saqdi dhexe in madaafiic ah oo ciidanka somalilan ay ganeen ay ku hobteen xaafado ka tirsan laascaanood dhimashadii dhaawac ayaa jira inkastoo khasaaraha rasmiga ah weli aan lasoo warin laakiin goobjoogayaashu waxay sheegayaan in halkaasi weli laisku horfadhiyo haddaba wariyahena sakariye maxamed salaad ayaa stuudiyaha igula sugan oo arrimahaasi isha ku hayay sakariye soo dhow bal laascaanood ee barqadan maanta ah waa mahadsantahay dirirowe xaaladda magaalada laascaanood labadii toddobaad ee ugu dambeeyay aaday u kacsanayd ciidamada isku horfadhiya magaalada laasaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamada somalilan ay duqeymo ku garaaceen xalay magaalada dadkii halkaasi ku haray ayaana wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah mm. iyadoo kooxaha gurmadka ay sheegeen in ay adag tahay in loo gurmado dadka shacabka ku dhaqan magaalada laasaanood ee xarunta gobolka sool mm. somalilan hore waxay u sheegtay in gobolka sool gaar ahaan magaalo madaxdiisa laascaanood ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi isku urursanaya oo raba inay fariisin ka dhigtaan sida ay sheegeen taliska ciidamada somalilan iyo sidoo kale ciidamada maamulka puntland oo ay sheegeen in iyagana ay ku sugan yihiin balse cuqaasha ama nabadoonada kasoo jeeda eh, gobolka sool gaar ahaan dadka kamid dadka ka ah kuwa dagaalamaya ayaa waxay sheegeen in mm-hmm. somalilan ay duulaan ku tahay gobolka mm-hmm. sool waxaana saacadihii ugu dambeey la sheegayaa in ciidamada labada dhinac ay halkaasi isku urursanayaan islamarkaana is horfadhiyaan mm-hmm. ciidamada somalilan ayaa waxaa la sheegay in la geliyey heegan buuxa islamarkaana lagu amray inay u diyaargaroobaan dagaal waxaana isku aruursanayaan saldhigyo ay dhowaan sameysteen oo duleedka magaalada ka ah waayahay marka eh, zakariye eh, khasaare intee la-eg ayaa jira ayaa wararku ay sheegayaan maadaama tira madax fiica ka tirsan laascaanood ay ku habteen saacadii lasoo dhaafay walow dagaal toosa ah uusan jirin eh, wararka markii la eego maxaa lays odhan karaa khasaaraha jiro dirow magaaladu sideedaba waa magaalo adag oo ay adag tahay in laga helo xog dhammaystiran markaana ku aadan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada laascaanood toddobaadyadii lasoo dhaafay oo baaqiyo kala duwan ay u dhacayeen balse dhagaha ka furaystay dadka shacabka intoodii ugu badnaa ayaa ka barakacay magaalada intii ku hartayna waxa ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah. waxaa la sheegay in ciidamada somalilan ay gebi ahaanba ay xirteen ama ay ku sugan yihiin meelo ay ka mid yihiin ceelasha biyaha islamarkaana dadka deegaanka ay ku adag tahay in ay ciidamada dhex maraan islamarkaana maadaama magaalada ay ku dhacayaan manaafiic islamarkaana ciidamada somalilan ay inta badan manaafiic u adeegsanayaan magaalada gudaheeda maalmihii lasoo dhaafay eh, waxaa loo dirayay eh, dirirow labada dhinac ee meesha ku dagaalamaya baaqiyo kala duwan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in wax laga xumaada ay tahay in labada dhinac oo xabajoojin somalilan hore ugu dhawaaqday balse uusa uusan dhaqan gelin eh, welina ay sii socoto dhibaatada soo gaaraysa dadka shacabka waaya zikriya ugu dambeyntii dadka barakacay xaaladoodu nololeed waa sidee mm, maxay dareemayaan noloshooda iyo waxyaaba ay la kulmayaan dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan dirirow in dadkii magaalada ka barakacay intooda ugu badan markay ka tageen xaaladooda caadi tahay balse dadkii magaalada ku haray ayaa dhibaatooyin kala duwan la kulmaya siday dhowaan warbaahinta u sheegeenna waxay sheegeen in aysan adeegan karin islamarkaana aysan suuqa aadi karin ayna adag tahay in ay guryaha ka baxaan sidoo kalena cabsi badan ay ka jirto guryaha oo marmarka qaar ay madaafiic ay ku dhacayaan xilliyada qaar habeenkii ayay duqeymaha bilaabanayaan ilaa maalintii ay soconeen labada ciidanna waa laba ciidan oo isku horfadhiya magaalada gudaheeda waxaa la sheegay in ciidamada somalilan ay qeyb ka mida magaalada haystaan halka mm. dadka deegaanka ee ka dagaalamaya magaalada iyagana qayb ay haystaan somalilan taliskeeda hare waxa u sheegeen in ay gacanku haynta magaalada ay iyagu hayaan si buuxdan ay u hayaan kooxaha ka dhex dagaalamayana ay dhowaan ay ka saari doonaan balse sida ay sheegeen ay u turayaan shacabka ku dhaqan gudaha magaalada laascaanood iyagu wajahaya dhibaatooyin isugu jira dhanka nolosha waayahay aad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyeen eh, sakariye maxamed salaad oo stuudiaha ugula sugan waxauna la falanqeynaya xaaladda magaalada laascaanood iyo wararkii u dambeeyey magaaladaas dabcan wixii war kusoo kordho qalalaasaha laascaanood waan idiin tabin doonaa haddii aan la yaraado intaynu barnaamijka ku guda jirno haddii kalese waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena kale ee dambe isla weli wararka laascaanood ayaanu ku guda jirnaayay in ka badan lixdan kun oo qof oo soomaali ah oo u badan haween iyo caruur ayaa ka cararay baa laleeyahay ka aloosan gobolka sool ee xarunta gobolkaasi ee magaalada laascaanood dadkaasi waxay gaareen baa layidhi ee gobolada dowladdeegaanka soomaalida ethoobiya iyo sidoo kale dalka ethoobiya sida warbixin qaramada midoobay ay daabacday ay sheegtay gaar ahaan hay-adaha u qaabilsan qaramada midoobay arimaha gargaarka iyo caafimaadka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka u n h r waxa ay sheegtay in in ka badan kalabar dadkii deegaanadaasi deganaa ah ay gaareen ethoobiya iyagoo halkaasi noloshooda ka raahsaday dadka qaxay ama barakacay oo ka hayaamay colaada laascaanood waxay daal iyo diif iyo eh, balanbal badan ay kala kulmayaan xaalada nololeed oo soo wajahday kuwa badan ayaa isla sidoo kale la sheegayaa oo hay-addani ay xustay inay gaareen daafaha laascaanood halkaas oo ay ku wajahayaan xaalada aan wanaagsaneyn ma gabaad ay ka galaan qoraxda iyo dhaxanta waxaana tiro caruura oo badan soo ritay cudurro kala duwan durbaba kuwaas oo wajahaya xaalad aan u wanaagsanayn haween ka a ah dadka deegaanka waxa ay sheegeen in xaaladii nolol xumo ah tan ugu liidata ay wajahayaan laascanood waxay ahayd goob xasiloon tan iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxayna laascanood ay marti gelisay qalalaasihii ka holcay koonfurta dalka gaar ahaan magaalada muqdisho in shacab badan oo ka cararay magaalada muqdisho ay gabaad ama nolol ay ka raadsadaan laascanood waayihii ay degneed magaaladaas laakiin iminka laascanood waxaa ka holcaya dab daaran waxaana muddo laba bil ah ee kacdoonka uu xoogeystay kadib markii dadka deegaanku ay ku bireen waxaana isku bedelay dagaal toos ah oo kafool kafool ah dhiig badan ayaana ku daatay waxaana weli isku horfadhiya magaaladaasi dhinacyada dagaalamaya ama dirirtu ay ka dhexeyso ee somalilan iyo sidoo kale ciidanka deegaanka markana waxaan kusoo noqonaynaa muqdisho iyo daafaheeda ee ciidanka booliiska ee caasimaddu waxa ay sheegeen in deegaanka garas baaley ay goordhow ay ku toogteen nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab ninkaas ayaa waxaa la sheegay in meel u dhow isgoyska xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim uu doonayay inuu ku dilo ama uu ku toogto askari ka tirsan ciidamada dowladda ha yeeshee war qoraal oo kasoo baxay ciidamada ammaanka waxay sheegeen in durbadiiba ninkaasi la toogtay ka hor uusan falka isku dayga dilka uusan askariga u geysan waxaana ay sheegeen in halkaasi lagu dilay ama lagu toogtay xubin ka mid ahayd al-shabaab oo doonaysay in askarigaasi ciidanka dowladda ka mid ah uu isagu dilo weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waayaha dhegeystayaal markaana waxaan aadaynaa ah koonfur galbeede eh, maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabayaan howlgallo ballaaran ama howlgallo xoogan oo ka dhan ah ururka al-shabaabkaasi uu ku wajahan deegaana ka tirsan gobolka baay baay waxaa kala go-doonsan degmooyin iyo deegaano badan ururka al-shabaab ayaana go-doomiyey waana deegaanada ay ugu xooga badan yihiin al-shabaabka ku sugan aagaas muddo toban sano ka badan al-shabaab waxaa u go-doonsan deegaanadaas socodka gaadiidkii dadweynaha ayaa ka caagan xaaladda deegaanadaasna dadka ku nool aad ayay u dareemayaan xaalad aan wanaagsanayn haddaba taliyaha qeybta booliiska gobolka baay gaashaanle sare amiin daruur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in koonfur galbeed imika ay u tafaxeedanayso sidii howlgal ka dhan al-shabaab ay u qaadi lahayd waxaana uu sheegay in howlgalkaasi goru uu bilaaban doono waxaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri marka qof welba oo reer koonfur galbeede way ballenaa eh, dadka oo ciidamada antila eh, garab istaaga oo la dhiirageli oo may laraayayso nimankan nabaddiidka ummato sida inku dul qaada fadeen may laraayayso laka dhiirageli yaa yaa yaa yaa yaa ku cosdaana marka qof welba oo reer koonfur galbeede ummato kale hasku bureedii deegaanadii oo may laraayayso la dagaalamahayaan marka unko oo uh, awaamiirtii dowlada uh, madaxweynaha dowladda federaalk iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed unko fuliyaan yaa awaamiirtaas inti onayo unamaylarais jidka uni onay golihii wasiirada jidka marna yaa yaa ka dhiirani oo mar welbana diyaaran ana inti onay una dalkaan iyo diintaan una nimankan nabadiidka una ku xurayna oo umata dhibaatada ka hayaan oo qof welba andhaafana maskaan ah kan walaqab an dhaafana e, oo dadka naftiyo kaaleen dhuure yaway fadaan hadii ilaahay ummatulku qabada oo may dharaayis wilba oo reerka furga bedfuwan way baa sheegane nimankan nabadiidka hal isku reeboy nimankan reebo wal isku leeyin walmaadaba sheegdi intii onayo lankiyo dilaan ahlul lankiyo diloon may dharaayis aakhari adduunyo may dharaayis e, karaamo keliya ama hoob eh, eh, dilaanna dembahanka diiraan hoob iyo da dilaanlankeed la dilay ahluljine ay walmaada baan in sheegdi marka kaleuna miilona surmaananba maleeb kulley qof walba may waa howsa dhimad ama howsa nolon mayda naharis ilaahay maquursa howsa dhimadoona mayda is jine fada jinadi waa mayda is hortaba taala marka nimankaa koo kiiranta marka ciidamadu ay balenaa marka dadkan iyoonay dadkan iyoonay diintan hordhaanban dhaaraneen hatana may fadaan may dhalaaysa haddii ilaahay are oo umataganti unu eh, nimankan ku dulqaadan qof welba oo ciidamada qalabka siday aan diyaar garoowey ilaakiin ay dowladda madaxweynihii soomaaliya haddii amardiibi madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed amardiibi war un meelan surmaananba malaa un ruwanaanba malaab marka may baleen anti onay un eh, gacmoos qabsanaan bulshada eh, koonfur galbeed gaar ahaan gobol kambaay way codsadaan antihonay ciidamadiio iyo marwiirba garab istaagaan hiilihoola garab istaagaan gibruganamayabri oo geesiyaale ahaayeen antihonay oo caanadan qaadaan buskudkii oon qaadaan iyo garab istaagaan sida umato kale haangmaydaajolan dhiirigeliya antihona ciidamadii oon dhiirigeliyaan ciidamadana waybawayba farey ama ciidan sheegay antihonay bulshadii hordhow haysadaan sidii nimankan nabaddiidka xogtiyoo lan helafadi oo oh, maylaraaismiilyo kudhuumalaysan lahan sheega eh, fadi antionayo dadka sheebka dhawaysan haddii aad sheebka lahan dhawaysan lawalkiin sheega umudhe marka nimankan maylaraaismiil welbiyo ruugaan waylana hal isku reebooy umutakal hasku reebti umutakal maylaraais la dagaalamayd unuun anti una la dagaalman waana bilawnen wayba tusaale siinkae anti una tukban oo degmada berdaal una seen oo golihii wasiiradani la jaraan wasiirka amnigan koreey wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda ondhonsajar wasiiro badan inanti unantila kubahami ilalaseed nimankanantina aflacaariyan aragaitan oo madugmaybayo wadanka tabaranka lahayn oo maydalaais wadanka maydalaais oo iyo maydalaais tabaranka lahayn iyo maydalai milyon surin surin makor mayba kareyno miina miinina mayba maydalais walisku biikor madaayse eh, walqarxii kor marka maylku obsine wadanka huru eh, reer eh, birdaal halka daydoy iyo reer awdiigle sidii onayo wadiniskiren hadda jidka madiona maraani ciidamada meelwelba surinaayeen ciidamadii birdaal ha ku tabtayna jidka roontaan kabati ciidamadii awdiinna jidka jidka kuroondiyaayeen una jidka wayba marnay madaayse jid oo nadiif ee marnay marka degmooyinkii kaanway baan eh, sheegane antihonaysin saas weelan degmada berdaala oo kale iyo eh, deegaanka awdiinla guddoomiyii deegaanka awdiinla ilaa way hireeyey jidka meelidad kulilanki kasaw reer baydhow ama reer gobolka baay ilaa jiirguree hiri gudoomiyii beedaalna habahi ilaa jiirguree koeg iyo koo jidka meelidhaayse nimanka nabadiidkae eh. qofna hangalo korree jidka si xurmeekbaru ni wasiiradaan marka way fadaan reer buurhakaba ireergasidheer habaano kurtunkoyang reer awdiinna baano kurtun sedan reer berdaalna baano kurtunkoyang intaasa wadankan ku kirinye oo maydaraayso nabadiidke manin ciidamadii eh, ombaba dhii korang maqamna uni badan marka tababar maqaban walioo marka waa eh, niman oo nafla'aaniya yooba tabarlaangeya gurigu aa ka handhiibeen marka way balena maydaraayso badan marweebani ku geesiisinan markway fadaan ma dhahdi nimankan until isku reeba qof kasta sida buuraka wayaan habate mooda mooda koyte reer baydhown baano mayra mood mooda sida wadanka taasar no kaas barbagaanti beenga la kaay sida wadanka yo hayang majar marka way baan sida benerayz weejid habahano kurti one ideego iyone miro koyan reer ideego reer gof gofna bahano ideego sedan wadanka bu besun taas lay bub marka way balana mayra rais qof welbe oo ciidamada eh, war iidi korkaa ka jarta naftaada kiijarto han kaleena ka jaari waaya dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa taliyaha qeybta booliiska gobolka baay gaashaanla sare amiin daruur waxa uu sheegay in howlgallo ka dhan ah al-shabaab ay qorsheynayaan kaas oo lagu wajahayo gobolka baay deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin isla weli ciidamada ammaanka dalka ayaan ku guda jirnaaye ciidamada dowladda ciidanka amniga caasimadduna xalay howlgallo ka dhan al-shabaab ayay ka sameeyeen degmada waaberi ee gobolka banaadir weli wacde waxaa ciidamadu ay sheegeen inay soo qabteen dad la tuhunsan yahay in ay magaalada muqdisho falal amni dara ay ka wadeen ciidamada ammaanku waxay sheegeen in howlgalkan uu ahaa sidii loo baacsan lahaa dadka iyagu aan la garanayn oo la tuhunsan yahay inay al-shabaab yihiin iyo sidoo kale dadka ciyaal weerada ah ee rabshadaha muqdisho ka geysta haddaba gudoomiyaha degmada waaberi ayaa howlgalka kadib markii uu soo gabagaboobay warbaahinta faahfaahin kaga bixiyey eh, weli waxaan ku guda jirnaa howlgalladii reer eh, weliw cadde ee eh, lagu soo qabanayey garawaaga maanta waxaan halkan u joognaa inaan soo saarno garawaaga ku dhex dhuumanayo degmada waaberi iyo doolka oo maxaa maxaalaha dadka ku ugaarsanaayo ama dadka dhibaataynaayo inaan soo dhex saarno inaad iska soo dhex saartiin oo heedihii amniga ay soo saaraan ayaa halkan u joognaa marka waxaa laydinka rabaa dhallinyarooy inaad heedaha amniga la shaqaydiin maalin walba waa maqashin waa beri waxbaa si lagu yeelsaan lagu yeelay waxaa rabaa arrintaa ayadaa inaan iska kaashino adinka oo dhallinyaradii xaafadda iyo heedihii amniga iyo maamulka degmada waxaa rabaa marka galgaaga oo guryaha ku dhuumaadaysanaayo oo waa beri aan degnayn oo maxaa la in la saaraa la rabaa arrinta ayadaa marka waxay u baahan tahay maxay u baahan tahay dadaal dheeriya iyo in iskaashado arrintaasaan rabnaa inaan iska kaashino hooshaasaa maanta meesha ka socoto reer wiliwa cadde hooshooda horey usoo soo qabsadeen hodanaa laga soo bilaabay waa beri hadda maanta la joogaa caawada keliini ma ahaa doonto hadduu alla idni insha allah waa la wadi doonaa maalinba waxaa la tegi doonaa waxaa rabaa marka howlgalkaas intuu socdo waxaa la rabaa dhallinyaroy waa istaqaaniin reer xaafadda eh, nin walbo dhallinyarada waa las yaqaanaa qofka aqoonin oo xaafadda kusoo dhex dhuumalaysanaayo oo xaafaddeeda dhibka ka geysanayo inaad soo qabatiin aad idin karaba kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada waaberi howlgallo ka dhacay degmadaas oo xalay lagu soo qabtay dad qalalaasa ka waday magaalada muqdisho ayuu faahfaahin ka bixinayay weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal barqa wanaagsan saaxiib waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaale markana horarka dunida inteeda kale ayaan hadayna aan ku bilowno syriya iyo turkiga tirada dhimashada dhulgariirka toddobaad ka hor ku dhuftay dalka syriya iyo sidoo kale turkiga ayaa sii kordhaysa saacadba saacadda ka dambeysa tirada dhimashadu iminka waxay gaaraysaa afartan kun oo qof waxayna kusii dhowdahay konton kun oo qof inay gaarto saacadaha soo aadan saacadba saacadda ka dambeysana waxaa sii kordhaya tirada dhimashada daaraha burbure ayaana weli laga soo badbaadinaya dad nool qaarkood halka kuwa dhintana hamiidkooda lasoo saarayo weli waxaa jira gurmad xoogan oo samatabixiyaasha dalalkaasi ay wadaan qeybo kamid ah syriya iyo sidoo kale turkigaba madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib erdogan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay sheegeen oo ay u mahad dhammaan dowladaha kasoo qeyb galay in samatabixinta ee eh, dadka xaaladda masiibada ahi ay haleeshay in ay gargaar ay u fidiyaan iyadoo dowlado badan oo caalamka ah ay barbaristaag u sameeyeen dowladda ruushka iyo sidoo kale siiriyaba si ay uga samato bixin lahaayeen masiibada haleeshay ee dhulgariirka ah oo ay ku dhuftay dalalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan afartan iyo lix kun oo qof madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuusan doonayn in ruushka lagu jibiyo waxa uu sheegay inuu danaynayo in ruushka lagu jibiyo dagaalka lagula jiro ama dagaalka ruushka uu kula jiro dalka ukraine isaga oo la hadlayay warbaahinta faransiiska emmanuel macron waxa uu ku booriyey wadahadalada reer galbeedka in ay diirada saaraan sidii kiyef loo gaarsiin lahaa hub waxgumaada taas oo uu sheegay inay muhiim u tahay kiyef ama ukraineba si iskaga caabiso ayuu yihi weerarka qaawan oo ruushka uu ku ekeeyey dalkaasi ukraine febraayo sanadkiina dhaaftay waxaan rabaa in ruushka la jibiyo ha waan rabaa waxaan rabaa in ukraine ay awood yeelato waxaan rabaa inay ukraine ay isdifaacdo waxaan danaynaynaa in gardarada ruushka oo jabtay oo la kibir jibiyey inaan aragna ayuu yidhi madaxweynaha dalka ee eh, faransiiska emmanuel macron mar uu ku sugnaa magaalada baqiis ee xarunta dalkaasi faransiiska laakiin waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in laga fiirsado tallaabo kasta oo la qaadayo hadalka emmanuel macron waxauu maanayaa xili madaxda yurub ay ku shirayaan magaalada munij halkaas oo loo arkayo in ballanqaadyada loo sameeyey ukrain in lasii ballaarin karo si moscow ay u joojiso ayaa layihi dadaansiga ka dhanka kiyef kiyef waxa ay la kulmaysaa xaalado aan wanaagsanayn oo ay ukrain oo ay markaasi kala kulantay ruushka waxay kiyef a iminka ay helaysaa gargaar kala duwan kadib markii dowlado badan oo reer yurub ah ay ballan qaadeen in ay ugu yabohayaan dhaqaalo fara badan taas oo ay lagu doonayo in eh, kiyef ay iskaga caabiso moscow madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron wuxuu hadalkiisa kusii daray mar su-aal laga weydiiyey suurtagal ma tahay in wadahadal la abaabulo waxa uu yidhi maya lama joogo xilligii wadahadalka waxaa la joogaa xilligii colaadda waxaan u baahannahay inaan sii kordhino weerarkeena waxaan u baahannahay in aan cunaqabateynta ruushka aan sii kordhino ayuu yidhi jimcihii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas mar isla su-aalahaasi oo kale la weydiiyey waxa uu yidhi waxaan u baahannahay oo keliya in ukrain aan caawino dhinaca kalena maamulka ee dalka mareykanka oo uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi mareykanka madaxweyne jo biden ayaa iyaguna waxay caddeynayaan mowqifkooda ka dhanka ah ee ruushka iyagoo taageeraya ukrain mar wax laga weydiiyey eh, eh, mas-uul ka tirsan dowladda mareykanka waxa uu yidhi waxaan daneynaynaa ah in aan taageerno dowladda ukrain si aan u aragno ukrain oo colaadu ay ka istaagtay go-aan rasmi ah ayay noqonaysaa tani ayuu yidhi mas-uulka u hadlay dowladda mareykanka hase yeeshee washington waxaay rajaynaysaa in ay arrintan ay fiiro dheer u yeelata ayuu leeyahay mas-uulka ee mareykanka u hadlay mareykanka iyo ruushka ayaa waxa uu yahay mid aan cawaaqib wanaagsan aanu ka dhexaynin ama xiriir aan wanaagsanayn iyadoo sii xumaanaya xiriirkooda tan iyo markii ruushku uu duulaan xoogan uu ku ekeeyey ukraine xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka ninka antonio bilkin lagu magacaabana waxa uu sheegay oo uu ka hadlay arrimaha dalka shiinaha shiinaha iyo mareykankana waxaa u dhexeysay xurguf iyadoo xurguftaasi ama xiriirka labada dal uu sii xumaanayo xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka waxa u digay shiinaha taageerada ay siinayaan dowladda ruushka oo dagaal kula jirta ukrain waxaan cambaareynayna xadgudubka hawada mareykanka uu ku kacay boofintii basaasnimada ahayd iyo shiinuhu sidoo kale waxaan cambaareynayna biyonyangi daandaansiga ee wado ee ay ruushka ku tabarucayso dhaqaalaha taas oo ay ku dooneyso in ukraine la gardareysta ayuu yiri mareykanku ma yeeri doono shiinuhu inuu gardaracad uu ku sameeyo ukrain waxaan hor istaageynaa ayuu leeyahay mas-uulkaasi isna u hadlay dowladda ee mareykanka xiriirka labada dal ee shiinaha iyo mareykanku waa uu sii xumaanayay bilihii u dambeeyey tan iyo markii buufin heehaabaysa hawada mareykanka la arkay taas oo shiinuhu soo diray sida la sheegay inkastoo wasaaradda gaashaandhigga mareykanku gujaar dambe toddobaadkii hore ay sheegtay in buufinadaasi ay soo riday oo ay fashilisay tallaabadii shiinuhu uu damacsana dhegeystayaal wali ogaal ayaad maqleysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhegeysataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo saac ee lasoo dhaaf kala hadalhaya baraha ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid iyo maryam ayaa soo jeedinaya waayo maryam waa mahadsantahay hadalhaynta kale jirta waana dhanka ciyaaraha weeyaan haddiinu eegno shalay horyaalada yurub kuwa ugu xiisaha badan waxaa ka dhacay ciyaaro aad u khatar badan markii la eego iyadoona ka kubadda cagta arsenaal markaana ay guul ka gaartay wararka kooxda kubada cagta aston villa xili hogaanka horyaalka bermaliga iminkanba laba dhibcood ay ku hayaan marka hadaleenta waxay tahay arsenaal inay guul ka gaartay waxay ka dhigan tahay in laba dhibcood ay markaasi hogaanka iminka ku hogaaminayaan sidoo kale taageerasha kooxda kubada cagta ee arsenaal ay leeyihiin sanadkan horyaalkan waa keni markii la eegana kooxda kubadda cagta jelsia ayaa igana guuldaro xanuun badan kala kulmay kooxda kubadda cagta southampton taageerayaasha chelsea iminkan waxay isweydiinayaan maxaa qaldan tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea garhan bottern wuxuu leeyahay dadka inta badan waxay aaminsan yihiin in qaladka uu weyn uu yahay macalinka laakiin macalinka maahna ayuu leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta jelsia garaham booter la saadaalinayo in gebyahaanba la ciyaari doono dhanka kalena markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity iyagana hal iyo hal ayay la galeen oo taakayaa loo dhigay taasi oo ka dhigan in arsenaal iminkanbay ku raaxaysanayaan hogaanka horyaalka brimer leaga xilli ciyaareedkan liverpool oo xilli ciyaareedkan ka jabneed bilowga laakiin waxay qaadanayaan labadii kun ugu dambeysay laba kulan oo xiiso badan kooda kubadda cagta newcastle oo xil ciyaareedkan ah kooxda ugu fiican difaaca horyaalka premier leaga ayay laba gooli waxba ku garaaceen marka liverpool iyagana ay soo laabteen taageerasha liverpool waxay ammaanayaan xidigaha sida ciyaaryahanka yihahdo godi gegbo iyo weliba ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo darwin nunis dhanka kalena koxda kubadda cagta real madrid ayaa laba gooli waxba ku garaacda koxda kubadda cagta suna marka real iyagana markaan shan dhibcood ayay u jiraan koxda kubadda cagta barcelona waxaa jira ciyaar xiise badan shanta galabnimo koxda kubadda cagta manchester iyo weliba koxda kubadda cagta lasr ayaa wada ciyaari doona waa kulan xiise badan manchester waxay doonayaan naadiga kaalinta labaad ku jirta city inay kaabi ku qabtaan caawana ugu dambeetii ko tobanka habeenimo kadhiisi weliba barcelona ayaa wada ciyaari doona barsha waxay doonaysa didhibcood hogaanka horyaalka laliiga ayna ku qabtaan hadalheynta ciyaaraha aynu intaan kusoo gabagabeynayna saaxiibada markaan dhanka iyo weliba qormooyinka qormada ugu horeysa ee xubinta haddii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay nin waayeel ah oo ay aragna ahaa ayaa la weydiiyey maxaad ka baratay waayihii aad usoo joogtay adduunka waxa uu yiri waxaan ka bartay in adduunyadu qiimaheedu yahay diiniyo in lagu daydo salafkii dadkii wanaagsanaa ee dhintay waxaan bartay in qofka la dulmo uu mar aarso doono waqti dheerba ha ahaatee waxaan bartay in noloshu ay go-i karto ilbiraqsi kasta waxaan bartay hadalka macaan iyo wejiga furan inuu yahay aqlaaqda hogaankeeda waxaan bartay in qofka uu qanisan ee dul saaran dunidan uu yahay kan haysta caafimaadka iyo nabadgelyada waxaan bartay in qofka waxaan bartay in qofkii tallaalotiin uusan timir guranayn waxaan bartay in cimrigu dhammaanayo howlaha adduuna aysan dhammaanayn waxaan bartay in qofkii raba in ay dadku dhagaystaan isagu marka hore dhageysto waxaan bartay in safarka lala safro dadku uu yahay waxa ugu habboon oo lagu ogaan karo dadka kartidooda waxaan bartay in kan jahliga uu ku celceliyo aniga aniga markaasna uu gudihiisa yahay mid faaruq ah waxaan bartay in kan haysta jab yarow dahab ah oo weligii sidiisa ugu dhalaalayo balse kii bir haystaa ay ka daxaloobayso waxaan bartay kuwii aan kusoo duugnay xabaalaha ay ahaayeen kuwo ku mashquulsan howlo adduunyo ballamana ay lahaayeen howlo badanna ay hor yaaleen balse aysan xaqiijin howlahaas waxaan bartay in guriga la qaboojiyo sariiro fiicanna la dhigo si aan ugu raaxaysano geeridii yareed ee hurdada balse aanan qabrigeenna ku qaboojin daaco iyo alla kacabsi iyo camal wanaagsan si aan ugu diyaargarowno geeridii weyneed ee dhimashada qormadan oo waana u badan waxaa qoray oo aan kasoo qaadanay cabdiraxmaan daahir geesi qof kusoo gala mareegta facebook ugu dambeysa dhankayga waxa aynu ku bilaabaynaa talooyin qiimo badan oo nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam uu nooga tegey waxaa lagu bilaabay saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga dadka waaweyn saddex sifo liimow iimaan wanaagsan camal wanaagsan daacadnimo saddexna iska xoreey deen kibir weliba khiyaano saddexna ka adkoo yeelay carabkaaga xanaaqa iyo naftaada saddexna ilaali xanta dembiga ee weliba maseerka saddexna raadi yeelay cilmiga akhlaaqda wanaagsan alla kacabsiga ayaa lagu soo gabageyay qurbadan aan kasoo xiganay maxamed abdi ruxbintiir waanagintaa saaxiibada yahay dhegeystayaal cabdirashiid iyo mareemaha oo xubinta bandhiga warbaahinta bulshadeena la socodsiinaya o aad mahadsan yihiin markana waxaan dib ugu noqonaynaa wararka dunida inteeda kale la xiriirta syria ayaan aadeynaye shan qof ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday waa duqeyn ay israail ka geysatay magaalada dimashik ee caasimad u ah dalka syriya sida wararka halkaasi ka imaanaya ah ay kusoo waramayaan militariga syria waxa uu sheegay in shan qof ay dhinteen kadib markii ay ku eedeeyeen gantaalo israa'iil ay ku garaacday caasimadda dimashik iyo deegaano ku xeeran magaalada dimashik saraakiishu waxay sheegeen in dhimashada dadkaasi ay ku dhinteen xaafadda karbazaar ee bartamaha magaalada dimashik degmada u dhow sidoo kale dimashik oo ay ku nool yihiin dad shacab ah ayaa iyana duqeymahaasi ku hobteen isla sidaas oo kale waxaa lasoo warinayaa in tiro dad ah ay ku dhaawacmeen dhaawacyada dad kale oo qaba ee eh, dhaawacyo kala duwan oo gantaradaasi ku dhaawacmay ayaa lasoo sheegayaa in lagu dabiibayo cisbitaallo ku yaala magaalada dimashik ee caasimadda syriya milatariga yahuuddu waxa ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahin dheeraada ah ay ka bixiyaan duqeynta ay la beegsatay ee eh, gudaha dalka syriya ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa ka gaabsaday in arrimahaasi uu wax faahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyo mar wax laga weydiiyey duqeynta ka dhacday ee dalkaasi syriya waxa ay sababtay burbur soo gaaray ayaa layidhi sidoo kale guryo badan oo ku yaala xaafado ka mid ah magaalada dimashik dimashik hore waxaa u burburiyey dagaalo xoogan oo inteeda badan burbur xoogan ayaa soo gaaray tobankii sane u dambeeyey halkaas oo dhinacyada awoodaha dunida ay ku hardameen kadib qalalaase syriya ka bilowday kooxaha la socda xuquuqul insaanka ah ee arrimaha bini-aadinimada ee syria ee fadhigooda uu yahay magaalada london waxay sheegeen in dhimashada ay marayso shan iyo toban qof dadka ku dhintay sida ay sheegeen oo rayidka ah kadib gantaalada lagu garaacay magaalada dimashik ee xarunta dalka syria ciyaaryahan lagu magacaabi jiray aston oo reer gaana ah ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay dhulgariirka turkiga ah ee ka bilowday febraayo sagaaliyo tobankeedii sanadkan laba ciyaaryahan aston waxaa la la-sanaa tan iyo muddo laba toddobaad ah waxaana markii ugu wardambeysay uu ku sugnaa magaalo kamid a ah magaalooyinka dhowlgariirku uu ku dhuftay waxaana maqriibnimadii habeenkaasi uu safri lahaa laakiin xilligii galabka ayuu dhulgariirku bilowday waxaana la waayay isaga iyo ciyaaryahano kaleba daarta ay ku sugnaayeen ciyaaryahanka kubadda cagta ee reer gaano ninka lagu magacaabo christan oson ayaa hadda meydkiisa la helay waxaana laga helay burburka dhismayaasha dhulgariirka uu ku dhuftay ee koonfurta dalka turkiga todobaadkii hore wakiilka ciyaaryahankan ee christan anson ayaa waxa uu yiri aston waa la la-aa ilaa iyo lixdii febraayo kadib burbur ku yimid dhismihii uu deganaa uu ku yaala deegaanka hatay ciyaaryahanka ayaa da-diisu waxay ahayd soddon iyo kow sano jir meerto zumeheda oo ah wakiilka ciyaaryahanka ayaa waxa uu warfidyaanka uu u sheegay in meydka ciyaaryahankan ee laga helay guriga uu ku sugnaa dhismahan oo uu kusoo dumay darbi weyn aston ayaa qorshuhu waxauu ahaa inuu u dulo koonfurta dalka turkiga saacado uun ka hor dhulgariirka hase yeeshee sidaa ee tababaraha kooxda uu u ciyaaro ee lagu magacaabo hatsport waxa uu sheegay in ciyaaryahankan uu doortay inuu xoogaha sii nagaado si uu usii nasto wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ghana ayaa iyaduna xaqiijisay dhimashada ciyaaryahankan waxayna sheegtay in uu aston uu kamid ahaa dadkii geeriyooday aston waxa uu ku biiray kooxdan iminka reer turkiya oo u ciyaarayay eh, saddex sana ka hor waxaana horey uu usoo ciyaarayay kooxda everton chelsea ayaa kamid aheyd kooxaha uu usoo ciyaaray inkastoo uusan ku nagaanin kooxda chelsea newcastle united oo iyana u k ka dhisan ayuu isla sidan oo kale ciyaaryahankan ugu soo ciyaaray dhinaca kalena dowladda netherland waxa ay ku dhawaaqday in ay dhimi doonto ee eh, waa ama ay dhimayso diblomaasiyiinta ruushka ah ee ka howlgala dalkeeda sida lagu sheegay hadal qoraal ah oo maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka netherland golaha ee wadatashiga ee wasiirada ee dalkaasi waxay go-aansadeen in safaaradda ruushka ee magaalada daheeg Eh, dad eh, eh, xubnaha joogo in la dhimo islamarkaana xayiraad la saaro sida war qoraal oo kasoo baxay dowlada netherland oo lagu sheegay qoraalkan waxaa lagu dhimaya ayaa lagu yiri qaar kamid ah diblomaasiyiinta raashiyaanka ah ee gudaha dalkaasi netherland ku sugan sidoo kale xafiiska ganacsiga ee ku leeyihiin caasimadda dalkaasi amsterdam ayaa waxaa lala xiriirinayaa in bishii februaayo koob iyo sida lagu xusay qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi netherland in la dhimay wadaxaajoodka raashiya looga hadlayay xaaladaasi ayaa fashilmay taas oo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku dhawaaqdo in ay si kumeel gaara ah loo xiri doono bisha februaayo labaatankeeda qunsuliyadda guud ee ay ku leedahay magaalada ah, waa magaalo ka tirsan oo gudaha dalkaasi netherland oo lagu magacaabo seyta brag iyadoo ay xiriirka labada dal ay u muuqato inuu xumaanayo ruushka ayaa xumeeyey xiriirka wadamo badan oo reer yurub ah tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii febraayo sanadkiina dhaafay uu ku ekeeyey ukrein waxaana ruushku uu waayay saaxiibo badan oo reer yurub ah oo wadamo badan ayaa xiriirka u jaray dowladda ruusiya laba qof ayaa waxa ay ku dhinteen dalka ee kenya congre laba qof ayaa dhintay kadib markii isku dhacyo u dhexeeyey dibadbaxayaal kasoo horjeeda dowladda iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee genya congari ay isku dhaceen sida wakaalada wararka ee a b ay daabacday sarkaal ka tirsan dowladda hoose ayaa waxa uu sheegay in dhimashadu ay ka badan tahay laba qof oo jiraan dhaawacyo intaasi kasii badan dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimada u ah dalkaasi geni congari ee magaalada congari waxayna dalbanayaan in laga bedelo habmaamulka dowladda e, sida ay wax u maamuleyso iyagoo dhaliilsan sida dowladda kongari ay e, ula dhaqmayso shacabka dalkaasi dadka dibadbaxyaasha waxay u badnaayeen dad dhallinyaraha wada-doodu labaatan ilaa iyo soddon jir ah waxa ayna doonayeen inay si xooga ah ay ku galaan xafiiska booliiska inkastoo xilli dambe ay ka hortageen ciidamada ammaanku iyadoo mar dambe ku kala ereysonta dadka ka ilmeysiisa karim baaha oo ayaa wakaalada wararka a f b u sheegay in uu dhintay wiil sideed iyo toban jir ah oo ay saaxiibo ahaayeen waxaana cabdikariin uu kamid yahay dadka banaanbaxayaasha ah ee ku banaanbaxayay magaalada caasimadda oo ah geni congari ee congari weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal ya dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiye magaalada muqdishona waad nagala jaan qaadaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeybka ah ogaal koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi haka allah waan rabay inay hugunta baaruude habashada dhasheenniiyo hantida cadowgii hoomayey mar haddii habkan damacsanaa hooshka lagu qaaday eh. halhaysxume dadkeennu ka haray waana la huba saakow maa la weeraray warankoolow waxaan maqli jiray carku ah. geelu maadidu marka sidii aad rabtay miyaa ka dhacday aryaadhaha hankoolka waa isugu toostay al-shabaab go'an miyaa ayda lagu dhaafay waar waxaan maqli jiray eh. ceebtaan iska maydhno eh. dunidanoo martay yaa muwaadinku aaway war kalemaanay war ma haysiine amiir dadka ku dhibay shabeellada dhexe iyo hiiraan qaybo ka mida oo degaankaas weliba ka soo jeeda dhalinyarada ummadda xaax ka siiyey oo laga dhuuma karin oo dadka kala yaqaan oo lambaradooda kor ka wada hayo dadka sal iyo baar u yaqaan oo la yidhaahda salaad maxamuud siyaad salaad maacmaac toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu ku amray dadka degaanka beer inaysan fala karin badar inay inta ka qaadaan aysan suuqa gey karin xoola aysan safarsa karin carradii murtadiinaa qabsatay wax la gey karana ma lahow yidhi wax allaala waxaad haydaanna islaamkaa u baahana waa inaad ku soo wareejidiinow wuxuu yidhi war calidheerow waa kiiri naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsatay inaad ku jihaadaa way bannaan tahay ninku ma falan yahay waataw eedi doono war warkaa naga dhex gelinina wau eedaye intii iyo afcad raggii lagu helow ka mid ahaay asaga iyo boqolaal kalena meydkoodaa leesgarab dhigay kadibna dadkii culayskii alla ka qaaday waxay dhaheen kaasu haddawba ay haddaan beerta falahaynaahe war waxaan maqli jiray hadhka labada geliniyo hooska wareege aryaagaboosowanna waxaan maqli jiray wahayaano waa habeen dhex duniduye hordhac iyo hambada ruux ma wadaa hele war waxaa kaloo la yidhi dunuubtaad samaysaa mar bay qool ku surataaye maantana salaad maac wakaa wiishkii soo sida warwarka wayga dhex gasheene har wareega waayo adduungelinba waa heere waxa u huursanaadaba mar baa haq u hillaacaaye hurdumiyo waxay hagar shacbiga waaye ku hayaanba haqiraad waxay hilebiyale uga hayaan shaamba hunguryaha wax qooyay haddeer u hor fadhiisteen hundurmeedii uraad walyaab warmadow bilaashaad u daale meesha laysku helay huburo ma joogin aryaadhaha shabaab markii tala ku caddaata ma waxay dhaheen hadda halkaynu joognaa ma helinba ma higsana ma dhulki hoosa waaban heeda daawne war cabdulla waxaa kalooy dhaheen hadda maxaynu yeellaa ma cararnaa ma qaraxnaa mise waan isdhiibnaa talanaga kaa wareertee wargaboosow markay sii wareereen waxay nimankii marayaan aaminta aaminta naftoorad bay kugu aamintaa kugu aamintaa war markii faraajo kabati mayn eri waayeen aaminta do'adiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne xarun waa wareero waryashee ka ka hadha wadaadka waxwaashayo migiinka munaafaqye wahay waa lalowgayo waanada waa u siman yihiin warkalamaanay war mahaysiine gabay abdhaydah baan idiin hayaa laba ka mid ah yaalka xaafadda oo layna ay sugaayeen ku adkaaday ayaa islihiis ku waraystay kii koowaadaa ah wuxuu yidhi xariif yaryarka ma ka haysaa kii kale wuxuu ku jawaabay madaxow gafuur duubkiyaa kadibna wuxuu yidhi haanno waa lagu yaacay kii kale wuxuu yidhi ha igu dayinno yaa naf iska raadiyey oo cubka ku xidhay arsenaal kadibna waxaa loogu jawaabay koobkii qaranka markii uu xasan qoslaaya qaaday markiiba inuu binji geliyey mashquulka kale ma ogid miya kadibna kii kale wuxuu yidhi haye birta inoo qaadam uu leeyahay kii kale wuxuu yidhi waa fahamtayno ilaa haddana nashiidooyinka taasida waa ka dhammaadeen yaryarka ee niyahow laabannaa oo qaybteenna ma ka baacaynaa eh. si aan xabado kale kacsan u aroosno war cabdikuusoo awa gabagaad noo sheeg may gobi warley ma hayne war tixiyo tiraabaliyo madeeduma falan taha war qaybtiisa dambe eh. gabagabada dagaalkaa laidiin dhammaystiraya eh. ee xarfaana idink xataa isdejiyeeno war hortanimayo aniga ciyaalka warkooda aad la yaabantihiin waxbaa iiga baxaye shabaab manashiidooyin tacsiya bay lahaayeen war hankoolow adaan war haynayaa bunaya miyaadan maqli jirin war anigu ciyaalka waxaan kula yaabay magacyada ay isticmaaleen oo baaq ah oo ay leeyihiin yaryarka gafuurduub iyo arsenaal marka weli maysan ogaan in khawaarij loo bixiyey miyaa cabsi cabsi waa iyadoo la dhahaya ogaayeenno way jirtaano aryaadhaha samigay cabdulla khawaarij tala yaabayna waxa uu yidhi ogow shayddaana wax uu sheegayo sharwaade sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwade sharci dhowrima war cabdulla hadda ka horna waxaad tidhi qoon walba duul qalloocanoo qalad u meersho waa qabaan siyoo kalaa dhacday isgoo iska siinaya askar milatariyahoo laba tegnikaa wadata ayaa ciidamada amnigu yidhaaheen war istaaga ha laydin kadibna xabadday ku faniiniyeen kuwii isgoo iska joogana iyaguna waxay heli karaan bay faniiniyeen shacabkii aagga ka dhow dhowaana waa gacan galay marka waxaan la yaabanahay ciidamadan badhnaystayinay rasaasta iska furaan oon jagboontii iyo sharci iyo midna xeerinayn kuwa la tooganaya ma ku quus qaadan waayaan haddaysan nidaam kale lahayn xataa war dhimasho badan iyo dhaawac badan baa ka dhashay baa layidhi falkii maantay oo askar iyo shacab iskugu jira marka milatarigan hubaysan ee magaalada dhex maraya dowladdu wax ma ka qaban laadahay war milatariga hubaysan oo magaalada la soo geliyo ood arkaysaan waa istaafiyo madaxda sarena ayagaa ilaaliya saraakiisha ciidamadana ayagaa ilaaliya booliskana siday madaxweyne cabdirashiid allahu naxariistee u dileen madax dambe istaafkama dhigan horta dalka xaalad deg deg ahi dagaaluu ku jiraaye maxay tahay militariga aad leedihiin magaalada hala saaro mujeeda kale aad leedihiin xaaladda deg dega baarlamaankuba ma ansixina war militariga magaalada iska maraya oo in la hubiyo diidan baabuurta cadcadoo la socota in la baarana diiddan mashaqadii jeegay hayaan hiliq hiliq korneyl digtor fanax ma ilowde war dhamma jeego iyo labaxidigla biyamaalow shaqadoodii hadda marag baahaaya war ninkii xamar weyne ninka maskiinkaa shanta kunu dilay iyo kii balcad bajaajlaha shanta kunu dilay labadaba tiirkaa la geeyey eheladay eh, dadka ka dileenna goobjoogay ahaayeen hadde xuduudkii waa laga fuliye ayaga iyo kuway hore u dileenba allah u naxariisto war kalamaanay waa ka dhacsantihiin nolosha waxba kama taqaaniine waxaa la yidhi gabdhaha soomaalida waxay noqdeen kuwa ugu qurxan afrika qiimayn la sameeyeyna kaalmaha waxaa loogu kala jiraa sidan koow soomaaliya labo etoobiya saddex ruwanda sodonta afar kenya shan tanzaniya lix sout africa toddoba zimbabwe siddeed morocco sagaal gaana toban ejibti waxaana la sii sheegay in masar ay racfaan ka qaateen maadaama ay kaalin tobanaad ka dhaceen abwaanguuroo kiiskan ka gabayeyna wuxuu yidhi dumarkeennu quruxday afrikada ka qaadeen waa qaymo iyo sharaf qaadirkeennu siiye qaawanaansho kuma helin sida dunida qaarkeed u naxariiste iftiinkii cadceeddaa tihiyo oogta waa beriyi waxaa tahay hablaha miduu ilron aynigeeda ahe ubax iyo sidii doogsintaadii udgoon tahay aakhira ma sheegina ifkiiyo dunida uurkeeda lama oga adoo kale nimay aqal u joogtahay asaxaabihii kama dambayn inan sidaada ahe haddiise aad ajnebi tahay naftan ku oggolaateene alxamdulilah soomaali baa eebba kaa dhigay aryaadhaha kale maanay war ma haysiino maalin kasta waa iska buuqdaan hadda ka hor berigii abaartu soomaaliya ka dhacda waa tii turki noo soo gurmada kiyaa masiiba ku rogmatayoo qadar rabbiyaa ku dhacday hadda saansaan ku gud saxan saxan ku gudna waa la yidhi aadamkana waxaa lagu yaqaan qofkii abaal u galay inay iyakuna abaal gudaan soo dhiiba lacagta war kaliya qaylo lama rabe gurmadaa hee socdo waa ogtihiin aan loo kala herin abdulow runtaawaatii horlangari abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye war cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macallin wuxuu yidhi war turkiga murugada waa inaan la qaybsanno ilaahayna dad buu naga dhigaya aan tabarteenna ku kaalmayno sababtoo ah shalay ninkii dhibaatada nugu fiirsan waayey maanta inaan ku fiirsannaa waa damiir xumo marka waxaan ku xasuustay warkiisa reerkii kaa dulguuriya deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa warraysul wasaare xamse cawadhawood wuxuu yidhi soddon sano ka hor adduunka annagaa kaalmay jirnay laakiin wixii ka dambeeyey gacantaa noo taagneed caawa waa markii ugu horraysay oo aan kaalmo caalamiya bixinayno oo weliba waddan yuruba siinayno ma ku daray war waxau ku daray intaan isku darnaa walaalahaya wax u gashay qof kastaa jeebkiisa ha furo war kalamaanay war waa laydinka helin laakiin waa hubaa inaan wax dheef laydinka helayne bal horta cabdillaha soo bilaabo aryaa adigoon istaalin wixii alla iga soo qaado akoonnada la faafiyey waa aqaan ara an helgalanti walhayto wal dhiibasa aryaa madeeyow galangalantaada maahine wixii la heli karo yaan la hagranin war kalamaanay haddaad maqli jirteen dhiiggubiya maaha muslimnimadaa ka sii weynoo wax fudud maaha sababtoo ah sacuudiga iyo turkigu siyaasadoodu iskuma fiicnayn waayihii dambe maantana dowladda gurmudka ugu badan turkiga u fidisay waa sacuudiga kollayba anigu waxaan hubaa inay laba kala tahay kiiska wariye jamaal khaashaqji oo maxamed bin salmaan lagu eedeeyey iyo gurmudka loo fidinaya shacabka turkiga ee dhulgariirku saameeyey warsasargubijaan waa tuu tukriku uga hiiliyay armeniye iyadu gurmud xulus ma dhiibta mise way ka aamustay warwar ma haysiina soomaali waxaa la yidhi waa dadka adduunka ugu deeqsisan laakiin jeebkoodaha faaruqa war ma waalantaa xagee ku aragta fakhri wax dhiibaya war geel iyo aryaan siilhayna waa naga fog yihiin war irbadaan urdi masaaru war adinkaa waalane qofku wuxuuse heli karin lagama rabo war kalemaanay war ma haysaana madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi somalilan soddon sannadood bay waan goosannay lahayd marnaba iska dhaaf dagaale xataa inaannu colaadinna iskumaanaan deyin xataa diblomaasiyadda kulamaanaan diririn sababtoo ah waa walaalaheen haddii la wada joogaya iyo haddii la kala tegayana wadahadal in wax kasta lagu dhammeeya ayaa naga go'nayd laakiin maanta somalilan dadka gobolka sool inay ku qasabto midnimada somalilan gar maaha waxaanan dhiiri gelinaynaa oo taageersannahay in la wada hadlo arrinta xal lagu raadiyo wadahadal wargaboosow madaxweynuhu wuxuu intaa ku daray dagaal midkii horaa ilaa hadda cuqdadiisii la xallilaaya mid kaloo cusub yaan lagu darin wargaraad jaamaco ka hadlay gobolka sool wuxuu yidhi odayaashii muuse sheegahee nama soo gaarin cidnala soo xidhiirtana ma jirto naw warma madaxweynaha somalilan bee sheegaya baadna leedahay annaga nin gebyey wuxuu yidhi eh. ninka muuse nabadoon ku yidhi waa niman mudan waar walla weynayna garan maysaane eh. waxaa hore loo yidhi eh. habar jeclay muuse waa kaa warwaaqlow adigaan war hayne muuse suudi meeshuu ka hadlay waa xarunta aqalka sare waxa uuna yidhi sharcigaa nisa ee naloo keenay wax badan in laga beddelow u baahan yahay ee buuggiisa si fiican ha loo akhriyo agaasimaha nisana waa inuu meeshaan goobjoog ka ahaado war hadduu goobjoog ka ahaado sow xildhibaanadu ka cabsan maayaan qaarna hoos uga hanjabi maayo oo xeerka duuduub lagu ansixin maayo dabeed waar horta ma ka uruurinaya aga war kalamaanay ma albaabka godka jilicow waad garaacaysaan war horta xaggee ku yaallaa gabboosa ma barataad rabtaa war sanatar xaaji muuse suudi wuxuu kaloo yidhi madaxda iyo saraakiisha hay-adda nisa annagayba naga xasaanad badan yihiin sida xeerkan ku qoran oo waxaa la leeyaha korkooda lama taaba karo lamana xiri karo maxkamad la og yahana lama saari karo waxaana u hadlaah uu yidhi soomaalida aan cid u hadasho lahayn war kalamaanay waxaa la yidhi dhalmanaya dadka laabka laabkicisa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho hodhay baa dad ugu lumay liitaanyadiiso lixihiya daruurtii intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga baa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaacoyin dhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka dabayaa libiqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabiddiiyo liqliiqad baa jira lulumaha biyaha gala dhaqantiiran dhex jooga damaqaashaada ma daaye war marfac daaraa ka dhacay war laga dhac horta aabay khayr dumiski waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo axmed dirir ayaa soo saaray idila socodsiinaya mar kale intaan kulmayno haddii aa la nabadgelyo amniga guur waa haw badan yahay waana lama huraanada ragga iyo haweenkuba irashada u leeyiin xanaqaad ku gaadheen hablayuhu hamiga guur waa haw la badan yahay waana lama huraanada ragga iyo haweenkuba irashada u leeyiin xanaqaad ku gaadheen kol horiyo hadeertana habiilka qaabiil idda soo jireena hadal baa ka taagnaa haddana laguma kala hadhin iyo hadeertana habiilka qaabiin idda soo jireena hadal baa ka taagnaa haddana laguma kala hadhin canaan hoosu daadego casaawii beri hambalyadu ku dheernayd ilowgi kalgacalimo hurdadiiba hurdadiiba naga guur canuusu daadego casaawii beri ambalyadu ku dheehnay hilowgii kalgacalimo hurdadiiba waan idiin ahan weynahay heshiisna waanu soconaaye xaal hagar la'aaneed ooya ooya ooya naga ku duunsadaa waan idiina haweynahay heshiisna waanu soconaaye xaal hagarla'aaneed hooya hooya hooya naga ku tuursada cashaqu halkiisii haynoo wada ahaade horaarsan horaarsan horaarsan undhaha horaarsan horaarsan horaarsan undhaha horaarsan cashaqu halkiisii haynoo wada ahaade horaarsan horaarsan horaarsan undhaha horaarsan horaarsan horaarsan undhaha horaarsan haliyo nirig yaa geel iskaga hadhay dhambaa hawdka loo galay hanadow haliyo nirig yaa geel iskaga hadhay dhambaa hawdka loo galay xidhka hamashta geedaha himirtiyo hareerigu halaloobis wada yihiin halaloobis habariyo habeenkeed waabay kala halaabeen habariyo habeenkeed waabay kala halaabeen udhudbaa isidhidoon himbiriirsay muu arag sahamba hanfada tiray udhudbaa isidhidoon himbiriirsay muu arag hanba hanfada diray aan hadalka kala qalo kolkii ay habboonayd heshiiska xumayseen kolkii ay habboonayd heshiiska xumayseen helo ha filanina in la helo ha filanina iyo haddii hayal samaanberi lagu ogaan jiray godobtiinii may hadhin haddii hayal samaanberi hawl lagu ogaan jiray godobteennii may hadhin heryadii cune hidihii baad nagu diideen hana sugayna weligiin heryadii cunahgii baad nagu deedeen hana sugina weligii ma hubsadii hanfade noqoy ragga niman isna habaarimay dhalin ragga niman isna habaarimay dhalin ma hubsadii hanfade noqoy ragga niman halseegay hoostood iska soo haraatiyey hirar wow dhaxeeyan waasee laga heshiiya waa see laga heshiiyaa ilba qaybsi muu dhiman halis xalkumuu noqon haruub daatay caanaa hambadaa la qaban jiray haruub daatay caanaa hambadaa la qaban jiray walba qaybsi muu dhiman halis halkumuu noqon hadhuub daatay caanaa hambadaa la qaban jiray hadhuub daatay caanaa hambadaa la qaban jiray aan maqashaa sohoro hibashada kakaalaya haatan iyo dan weeyan haatan iyo dan weeyan hanti baanu leenahay eegadaanu idingayn hanti baanu leenahay eegadaanu idingayn sida sida sida toban hallaya sida sida sida toban hallaya idinkaa hormood noqon hanti baanu leenahay eegadaanu idingayn hanti baanu leenahay eegadaanu idingayn sida sida sida toban hallaya sida sida sida toban hallaya idinkaa hormod noqon cashaqu halkiisii haynu wada ahaadee hawraarsan hawraarsan kundhaha hawraarsan cashaqu halkiisii haynu wada ahaadee hawraarsan hawraarsan kundhaha hawraarsan mushaaryabaguun himbiriirsiyo warag haddaan kaaba sugo noqon halaqow haddaanaba hooshaaryabaguun himbiriirsiyo warag haddaan kaaba sugono yanku hambahambaynine yanku hambahambaynine mindiya haliilaye hamuuntooda lagu jabayo himilada wadaay bayr

aqoonimo waa halis aan hagoogta karogo kala qalan hilbiyo hadal kala qalan hilbiyo hadal taad hadi jirtaanay haddaad xoolo haysan haysan hablaha aad ka kibirteen hoor kuguma qoysteen taad radi jirtaanay haddaad xoolo haddaad xoolo haysan kibirteen hoohor kuguma qoysteen haddaad ahaa sugayseene eh. waa habeenkii xalay tegay tegay eh. até ganhei laba heeryadii cune hidihiibaad nagu diideen laba heeryadii cune hidihiibaad nagu diideen hana sugina weligii hana sugina weligii hana sugina waligin laba heer yadiicune hidiibaad nagu diidan laba heer yadiicune hidiibaad nagu diidan hana sugina waligin hana sugina weligii